بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أحمد بن عمر الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى القسمة هذه تني أحكام القسمة وقيبنت أحكامتي halkan sheekha raximah llahu tacaalaa wuxuu uga hadli dadka haddii mushtarikiin ay yihiin oo shirko ay ku yihiin xuquuq xuquuqdaasi ha noqoto xuquuq hanti maguurto ah sida dhul oo kale ayay shirko ku yihiin ama ha noqoto hanti guurto ah sida lacag oo kale ayay shirko ay ku yihiin hadhow marka ay doonayaan in la qaybiyo oo shirkadii lagu kala baxo see xoolihii loo qaybino xoolihii sidee dadkaas loogu qaybi alqismatu qismadu luqatan min luqatin xagga luqada atafriiqu kala saaridu qismada luqada carabiga waxaa weeye wax isku dhex jira oo la kala saaro wa sharcan min sharcin xagga sharcigana tamyiizu اlxisasi qaybaha kala soocidoodiiu bacdihaa qaybahaas qaarkood min bacdin qaarka kale laga sooco waa xoolihii isku darsanaa in la kala saaro oo qofba wixii uu xaqa u lahaa in la siiyo taasaa sharcigu wuxuu u yaqaanaa alqisma arkaanu lqismati haadihi tani arkaanu lqisma waa qeybinta tiirarkeedii halkan sheekh wuxuu uga hadlay marka wax la qaybinayo tiirarka laga maarmaan ah in meesha laga helo arkaanu lqismati qaybinta tiirarkeedu halaaatun saddex wey qaasimun ruux wax qaybiya waa in la helo wa maqsuumun kii la qaybinayana waa in la helo maqsuumka waxaa loola jeedaa yacni xoolo la qaybiyo waa in meeshii laga helo wa maqsuumun calayhi shaksi dushiisii wax loo qaybinayo waa dadkii wax loo qaybinayo saddexdaas rugne waa in la helo shuruud اlqaasim haadihi tani shuruud اlqaasimi ruuxii qaybiyaha ahaa oo wax qaybinayay shuruudihiisii wey halkan sheekhu wuxuu uga hadlay raximah اllahu tacaala qofka xuquuqda dadka isugu darsan qofka wax u qaybinaya qofkaa shuruudaha sharcigu uu xiray shuruudulqaasimi ruuxa wax qaybinaya shuruudihiisii in asabahu hadduu oogay alqaadi garsooruhu hadduu meesha oogay oo garsooraha uu soo diray garsooraha qaaligu hadduu soo diray qofkaa wax qaybinaya ow xamase xakamahu ruuxa qaasimka ahe wax qaybinaya uu ka xaakim yeesheen ashurakaau dadka shirkada isla ah ay xaakim ay ka dhigteen iyagaa xaakim ka dhigtay ama garsoorihiiyaa soo diray kaa shuruudihiisu ihnaani laba shardi wo kan garsooruhu uu soo diray oo uu yidhi dadkan xuquuqda u qaybi iyo midka dadkii xuquuqdii ay isugu darsanayd ay ka xaakim dhigteen oo yidhaaheen noo qaybi laba shardi ayaa loo xiray ahliyatu shahaadati markhaatiga u ahal noqoshadeedii waxaa shardiga ah qofkan xoolaha qaybinaya inuu markhaati ahal u yahay qof markhaati gala inuu yahay waa shar oo maxaa loo shardinaa min alcadaala waalxuriya waalislaam cadaaladii islaamnimadii xuriyadii waalbuluuq qaangaarkii shuruudii cadaalada ayaa loo shardiya waa inuu qof xora yahay waa inuu yahay qof caadila waa inuu yahay qof qaangaara waa inuu yahay qof muslima qofka wax qaybina waa markaas haddii uu qofkaas wax qaybinayo uu ka socdo garsooraha ama garsooraha kama socdee dadkan xuquuqda isla leh ayaa ka xaakim yeeshay oo taladii u dhiibtay walcilmuna waa loo shardin shardiga labaad ogaalna waa loo shardin bilqismati bikayfiyati alqismati qaybinta kayfiyadeeda qaabka wax loo qaybiyo inuu yaqaanana shardigu oo meesha haddii xisaab laysku dhufanayo iyo xisaab la kala jarayo iyo haddii ay meesha ay ku jiraan waa inuu cilmiga xisaabta uu garanayo haddii maalan qaabka wax loo qaybinayo xisaabo haddii ay soo gasho waa inuu xisaabta garanayo wax la kala jarayo wax wax yacni qaybin wax laysku dhufanayo waxyaalaha haddii meesha soo galaan inuu cilmiga xisaabta uu yaqaano waa shar haddii wuxuu ay yihiin wax maqaayiis iyo misaaxo khuseeya maqaayiista iyo misaaxada waxaa loola jeedaa waxyaalo dhul la cabirayo hadday yihiin oo mitir mitir iyo shan mitir iyo laba mitir iyo toddobaatan mitir iyo wax loo googoynayo hadday yihiin qof cilmiga dhulka yaqaana oo geomitr ama injineera ah waa inuu yahay wuxuu hadday dhul la qaybinayo ay yihiin oo dhul la mitirinayo oo cilmiga dhulku qofku inuu yaqaano waa shardi waxa la qaybinayo haddii ay yihiin dhul wixii haddii xisaabu ku jirtana waa inuu cilmiga xisaabta u yaqaano waalcilmu cilmi wey bilqismati bikayfiyati اlqismati qaybinta kayfiyadeeda waa inuu cilmi leyo labadaas shardi ayaa loo shardinaa haddii qofkan wax qaybinayo garsooruhu uu soo diray ama dadkii wax qaybsanayey ay ka xaakim dhigtaan waa inuu shuruuddii markhaatiga laga helo waa inuu yaqaano cilmi uu leeyahay qaabka shaygan loo qaybiyo wa ina sabahu shaksiga qaasimka ahee wax qaybinaya ashurakaa'u dadkii shirkada isla lahaa hadday oogeen oo iyagu ay keensadeen meesha lam yushtarad laguma shardinayo fiihi filqaasimi kii wax qaybinayo dhexdiisa laguma shardinayo siwa takliifi takliif wax ka soo haray laguma shardinayo takliifka albuluuq waalcaql yacni ulajeedada sheekh uu ka leeyahay waxaa weeye qofkan wax qaybinaya dadka xuquuqda isla leh haddii iyagu ay keensadeen oo meesha ay oogeen yacni farqiyaa u dhexeeya masaladii horean soo maraynay in xakamahu ashurakaa iyo nasabahu ashurakaa tii hore sheekhu wuxuu ka cabiray xakamahu waxaa ka xaakim dhigtay ashurakaa tanna wuxuu ka cabiray nasabahu waxaa meesha keenay oo oogay ashurakaa shurakadaa meesha guoy maxaa farqiga u dhexeeya iyagaa ka xaakim yeeshay iyo iyagaa meesha keensaday farqi weynaa udhexeeyo farqiga u udhexeeya waxaa weeye haddii qofkan aad tiraa waan kaa xaakim yeeshay xukunkii uu gaaro waajibu kugu noqonaa sharciyan ma khilaafi kartid muxakamaa la yidhaha sharci qofkaas waxaa la yidhaha waa qof laga xaakim yeeshay fahuwa bimansilati alqaadi wاlxaakim qofka haddaadba tiri adaan kaa xaakim yeeshay oo lafdiga xaakimka aad yani ku dhawaaqdid fahuwa bimansilati alxaakimi wاlqaadi fayalzamu calayka qabuulu xukmihi xukunkiisa inaad u hoggaansato waajibay kugu taha markaas xakama saasaa loola jeeda laakiin meeshan kaleo sheekuu yidhi wa in nasabahu shurakaa shurakadu kama xaakim yeelan laakiin wax noo qaybi un bay yidhaaheen wax noo qaybi hadday yidhaahaan go'aanka uu soo saaro sharciyan inay u hoggaansamaan waajibkuma hadday rabaan waa khilaafi karaan laakiin hadday dhahaan waa kuu kaa xaakim yeelan ama waa kuu qoor dhiiban wixii uu soo saaro oo go-aana waajiba ku yahay inay qaataan marka labada cibaaro farqigaasa u dhexeeya wain nasabahu hadday oogeen oo meesha ay keeneen ashurakaau shurakadii dadkii xuquuqda shirkada ku ahaa ee meesha keensaday laakiin kama xaakim yeelan wax noo qaybiya yidhaaheen mooye wax noo qaybi iyo waan kaa xaakim yeelanay labay kale yihiin hadday meesha keensadeen lam yushtarad laguma shardinayo fiihi fi lqaasimi kii wax qaybinayo dhexdiisa laguma shardinayo siwa takliif takliif wax ka soo haray laguma shardinayo takliif waxaa loola jeeda albuluuq walcaql waa inuu qaangaar yahay caqlina uu leeyahay bs laakiin shuruuddii markhaatiga oo min alcadaala wاlxuriya wاlislaam wa dukuurati ninnimadii waxaasoo dhan laguma shardinayo haddaysan iyagu ka xaakim yeelan oo yidhaahaan wax noo qaybi uun waxaa loo shardinaa an yakuuna baaliqan caaqila inuu qaangaar yahay caqlina leeyahay ilaa in kaana fiihim fi shurakaa'i nimankan shirkada dhexdooda maxjuurun ruux la xayiray oo tasarufkii laga xayiray inuu ku dhex jiro maahan dadka shurakada ahay xoolahan wax ku leh ruux agoonaho siqiira ama ruux waalan inuu ku dhex jiro maahan oo wa araada markaas uu doonay alqismata qaybinta lahu lilmaxjuuri ruuxaas la xayirayoo saqiirka ama waalan weliyuhu qofkii mas-uulka ka ahaa in markaas xoolihii loo qaybiyo saqiirkan wixii xaqa uu lahaa in la siiyo weligiis uu doono maahan falcadaalatu fatushtaradu markaas waxaa la shardinaa alcadaalatu aydan sidii hore kamaa yushtaradu atakliif sidii qaangaarnimada iyo caqliga loo shardinayay markaas shardi cusubaa lagu soo kordhin oo ah caadil waa inuu yahay qofka wax qaybinaya haddiiba dadkii wax loo qaybinayay uu ku dhex jiro ruux maxjuuru calayhi ah maxjuur calayhi maxaa loola jeedaa alsabiyu wاlmajnuun ruux waalan hadduu ku dhex jiro ama ruux saqiira uu ku jiro agoona dadka wax loo qaybinayo cadaalo ayaa markaa la shardina aqsaamu اlqismati haadihi tani aqsaamu اlqismati waa qaybinta qaybaha ay u qaybsamayso halkan sheekh raximah llahu tacaala wuxuu ka gudageli marka wax la qaybinayo xoolihii la qaybinayo qismadaasi inta nooc ay u qaybsamayso aqsaamu lqismati wax qaybinta qaybaheedii alaaatun saddex wo ifraajun gooniyeelid wa tacdiilun simid iyo waradun celin saddexdaas qaabaa dadka wax loogu qaybiya ifraaj tacdiil raddi ifraajun gooniyeelid watacdiilun wax la simid xaqan iyo xaqii kale in laysla simo waraddun celin qofkan in wax laga soo qaado qofkana loogu kabo nusqaanta ku jirta in laga kabo dhammaan waan arki doonaa saddexdan sida ay kale yihiin laakiin hadda waxaanu ogaanaynaa aqsaamta iyo anwaacda hababka wax loo qaybiyo waa saddexdaas qaybood ifraas iyo tacdiil iyo raddi falawalu kan hore muxuu yahay ifraaska falأwalu kan hore oo gooniyeelidda ifraaska maa ayu ladii kii wey istawad fiihi maaga dhexdiisa al ansibaau nasiibyaalku ay siman yihiin oo markii nasiibyaalku aysan kala badnayn oo nasiibsibadu ay siman yihiin suuratan min suuratin xagga muuqaalka nasiibyaalku ay ka siman yihiin wa qiimatan min qiimatin xagga qiimaha hala lacageeyo haddii la yidhaahna waa isku lacag kalama badna maxaa ka mid a tusaale ahaan wadaalika ka miliyin shay masal loo nisbeeyey oo kale miliga kitaabulbeec ayaanu ku soo qaadanay maa xasarahu kaylun oo wasnun wajaaza salamu fiihi mili waxaa la yidhaha wixii la beego ama la miisaamo salamkuna uu ku bannaan yahay ayaa mili la yidhaha marka shaygu hadduu yahay wax la beego ama wax la miisaamo kale wa ardin dhul oo kale ardo ardadaas oo mushtabihat اlأjزaa'i qaybaheedu ay isu egyihiin qaybaha ay ka kooban tahay ay isu egyihiin oon kala lacag badnayn halkan sheekh raximah اllahu tacaala wuxuu rabaa inuu ka bilaabo nooca la yidhaaho oo hababka wax loo qaybiyo ka mid a ifraas ifraas sheekh wuxuu ku yidhi waxaa la yidhaah waa wixii waxa la qaybinayo nasiibyaalku ay isla siman yihiin suuratan xagga muuqaalka waa isla siman yihiin wa qiimatan min qiima xagga qiimaha hala lacageeyo haddii la yidhaahna waa isku lacag maxaa ka mid a ah? maalan ka miliyin shay mili loo nisbeeyo oo kale miliga waxaa weeye waa shayga la deego ama la miisaamo salamkuna uu ku bannaan yahay tusaale ahaan meeshan laba qof ayaa waxay rabaan in loo qaybiyo toban loor oo sonkora toban loor oo sankora meelahana loo qaybiyo taas wax kala qiimo mana kala qiimo badna muuqaal ahaan waa isla egyihiin ha la qiimeeyo haddii la yidhaha loorarkii waa isku lacag suuqa ha la geeyo waa midda ugu sahla noocan ifraaska la yidhaha hababka wax loo qaybiyo habka ugu fudud labadan qof toban loora isla leeyihiin see loogu qaybo war adiguna shan qaado adna shan qaado bas hebelow adiga waxbaa ku raacay bal boqol dollar soo celi ma jirto radi ma leh wax la soo celinaya ma laha tacdiilna ma leh waa miligiiaan ku miaalin wixii maaragtaa miliga ah la miisaamaya ayaan ku miaalin kii la beegayana waa la mid kii la beegayana waa la mid maalan digirtii oo kale toban kintaal oo digir ayaa waxaa isla laba qof ka dhexeeya see loogu qaybinayo ifraas marka loogu qaybinayo markanuu shan qaado shan kintaal oo digir adiguna shan qaado kii la beegaya misaalka wa ardin mushtabihati اlأjزاء dhul qaybihiisu ay isu eg yihiin oon kala lacag badnayn maalan tusaale ahaan afar qof ayaa waxay isla leeyihiin oo maaragtaa shirko ay ku noqonayaan siddeed boos ay isla leeyihiin waxay dhahay siddeeddii boos hana loo qaybiyo siddeeddan boos afar qof aan nahay siddeeddan boos hana loo qaybiyo ewel sideedan boos see iskula lahaadeen maxaa ka dhexaysay markii hore sideedan boos asbaab badanaa iman karta oo sideedan boos inay isla lahaadaan sababo badanaa keeni kara waxaa keeni karaa inay aabbahood tusaale ahaan ama hooyadood ay ka dhaxleen ma dhici karta sideed boos wooy meeshiina afar qofaa meeshii taaga de waxaa la rabaa wixii in loo dhaxlo oo boosaskii sidoodii iyagoo ah iyadoon la lacagayn loogu dhaxlo sidai hadday yihiin sideed boos ay yihiin ama waxaa dhici karta inay markii hore isla iibsadeen boosaska oo shirka saasay ugu noqdeen aduu qaabku doonaba shirkada waa ku iman kartaa sideed boosay shirka kulaha naloo qaybiye war adiguna labadaa qaado mid walba adna laba qaado adna laba afartoodii mid walba laba boos la siiyo waa bishardi boosaskii haddaysan kala lacag badnayn boosaskii haddii suuqa loo bandhigo isku lacagay joogaan cabirkooda iyo masaaxadooda iyo mitirkooduna waa isla egya taasoo kale marka dhib uma baahno radna intaa qaad adna intaa qaad ifraasaa la yihah ifraas noocan markaa qismadan oo ifraaska ah waa ijbaari qasab waay ijbaari maxaa loola jeeda ijbaari ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye labadii qof oo hantidan isla lahayd oo boosaskan iska lahaa ama afartii qof oo boosaskan isla lahaa haddii mid ka mida ama laba ninoo ka mida uu yidhaaho wixii naloo qaybiyaan rabnaa anigu waxayga waan ku tasarufi lahaa haddaan rabo waan sadaqaysanaa haddaan rabo masjidaan ka dhiganaa haddaan doono waa iibsanaa waxayga inaan u madax bannaanaan rabaa ha naloo qaybiyo qofkii yidhaah qolada kale waa la ijbaari qasab ma diidi karaa qismada nooca ibraas hadday tahay qismat ulifraas qof hadduu yidhaha xuquuqda hana loo kala saaro qolada kale ma diidi karaan waa ijbaari habkaan loogu kala saarin oo habkaas fududu wathaani nooca labaad waa nooca tacdiilka tacdiilka nooca uu ku jiro maa iyo ladii kii weeye cudilad fiihi maagaas dhexdiisa al ansibaau nasiibyaalkii la ekaysiiyey nasiibyaalkii ma ekey waa la ekaysiiyey waa la simay maxaa la iskula ekaysiiyey bilqiimati bisabab ilqiima boosaskii waa kale lacag badan yihiin laakiin waxaa boosaskii laysla ekaysiiyey lacagahoodii ayaa inta la lacageeyey ayaa dhinacii lacagtay isaga egyihiin laakiin dhinacan kale islama eka lacagtoodi aa laisku qiimaynaayo walam yaxtaj mana u baahna maagaas liraddi shay-in shay soo celintiisiina uma baahna shaygaasoo aakhara kale wadaalika ka ardin dhul oo kale ardadaasoo takhtalifu qiimatu ajzaa'ihaa ardadaas qaybaha ay ka kooban tahay qaybahaas qiimadooda ay iskhilaafsanta waa kale lacag badanta dhul dhulkale lacag badan ee shirko ku yimi noocana waxaa la yidhaha qismatu tacdiil qismatu tacdiil ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waxay shirko ay ku yihiin boosas kala lacag badan haddii suuqa loo bandhigo way kala lacag badan yihin maalan laba qofo laba qofa waxay shirko ku yihiin saddex boos saddexdan boos tusaale ahaan mid laamigu saaran yahay berima labo kalena laamiga way ka fog yihiin markii la qiimeeyey midkan laamiga saaran labada kaluuba ku lacag yahay markii la qiimeeyo halkaas boos oo laamiga saaran la way dhici kartaa mar walba boosasku waxay ku qiimoobayaan marba sida ay laamiga ugu kala dhow yihiin iyo jidka ay ballaaran oo ay haystaan halkii boos oo laamiga saarnaa iyo labadii boos oo kale oo laamiga ka fogaa isku lacag wey labadii boos haddii la lacageeyey waxay noqdeen tusaale ahaan toban kun oo dollar labadoodi haddii la isku daray halka xaboo laamiga saaranna keligiisa wuxuu noqday toban kun oo dollar see la yeli marka qismada noocaas oo kale waxaa la yidhaha qismatu tacdiilo waxaa la fiirinaa dhinaca qiimada dhinaca qiimadaa la iskala simiyo waxaa la leeyahay labadan boos haddii la isku daro maadaama toban kun ay yihiin kan laamiga saaran isaguna keligiis uu yahay toban kun oo doolar war adigu labadaas kale oo tobanka kun oo dollar jooga qaado ama kan laamiga oo halkaas boos oo laamiga saaran qaado laa isku lacag labadii iyo halkaasaa isku lacag noqday haddii marka ay isku daystaan oo yidhaaheen haye dhib ma lahan war adiguna kaas anigaa qaadanaya adna labadaas qaado hadday isku daystaan iyagaaba fududeeyey oo hawshii fududeeyey hadday laakiin soo taagan yihiin ilaa dad waa iska muran badan yihiin oo mida ah waxaa laga yaabaa kii labada boos oo yacni joogay toban kun oo dollar iyo halka boos oo laamiga xigay toban kun dollar wixii saas loogu kala qaybiyey ayaa mid dhici karta kan laamiga inuu haddana iska qaato iyaga isku lacag yihiin labadii iyo midka laamiga marka la fiira markaas maxaa la sameynaa qorco oo loo qora tuura ilaa labadan boos qiimahoodii iyo halkaas boosa isku mid noqda waa loo qurcayna marka see lagu qurcayna warqadaa marka waxaa lagu calaameynaa labada boos a warqad lagu calaamey waa la duuduubi warqad kalena waa la soo qaadana halka boosoo laamiga xiga a lagu calaameynaa la duuduuba aye war hala kala qaato nin walba warqadii markii u soo baxdo kii ugu qoran u qaadanaa bis qof la khayaanana kuma jirto labadan boos iyo halka boos waa isku lacag nin hadda lacagtii kalama badna qismada noocaasoo kalena waxaa la yidhaha qismatu tacdiil qismatu tacdiil qismadan eh, qismatu tacdiil la yidhaha iyadana waa ijbaari ijbaari wey xukunkeedu yacni ijbaari maxaa loola jeedaa labadii qof oo saddexdan boos isla lahaa qof ka midahu hadduu yidhaah waxaan dooni inaan madax bannaanaado hana loo qaybiyo kan kale ma diidi karo wuu ku khasbaya midka kale ma diidi karo sharciyan ku khasbaya mid nooca saddexaad waa qismada la yidhaaho qismatu raddi qismatu raddiga maa yiladii kii wey ixtiija fiihi maagaas dhexdiisa loo baahday liraddi shayin shay soo celintiisa yaa loo baahday shaygaasoo aakhara kale wadaalika ka ardin dhul oo kale ardadaasoo fii axadi jaanibeyha ardadaasi labadeeda dhinac mid ka mida ah, birun ceel uu ahaaday midaa ceel ku dhex yaalla ow amase shajarun geed uu ahaaday midaa geed ku yaalla mid kalena geed kuma yaallo ceelkaasoo laa yumkinu uusan suurtagelaynin qismatuhu qismatu lbi'r ceelka in la qaybiyana ma suurtagelayso qaybta saddexaad oo la yidhaaho qismatu raddi qismatu raddi waxaa loogu magacaabay waxbaa laysu celina waxbaa laysu celin maalan laba qofood labadan qof waxay yacni shirko ay ku yihiin ama dad ha ka dhaxlaan waalidkooda ama sidooda ha u iibsadaan asbaab badanay ku iman kartaa shirkada labadan qof marka laba boos waxay shirko ku yihiin labada boos midaa ceel uu ka qodanya ama midaa geed weyn uu ka tallaalaya oo la harsan karo midaa ceel ka qodaya midaa geedl midka kalena ceel ma laha ceellaa haddii la yidhaaho marka war waxaa lagu qeybiya adugu ninka aan ceelka mid kale qaado adiguna midka ceellaawiga ah oo aan ceel lahayn qaado cadaalad darrooda see la yeeli marka waxaa la sameynaa war ceelka waa loo qurcayna labadoodi labadeeda waa loo qurcayna qurcadii nin haddii ku soo aado kii ceelka lahaa dhulkii ceelka uu ka qodna haddii ku soo aado wax soo celiyaa la leeyahy ceelkii hala qiimeey bal ceelka hal ilaa ceelaad dheer tahay ninkii ninkii ceelaad dheerta ceelaad ka wadataa ceel haddaad dheertay ceelkii hala qiimeeyo ceelkii muxuu noqday kun dollar ay saaxiibka u celiyaa la leeyahay marka kala bar u celi ilaa ceelka waasla leedihin sooma shan boqol u celi shan boqolna adaa qaadanaya ceelkii adiga ku har shan boqoloo qiimahana u celi walaalkaa walaalkaa u celi qismada noocaas qismatu radiya radi maxaa loo yihi waxbaa la celina darafka kale ayaa wax loo celin marka habkaas ayadana loo qaybiyaa qismatu raddi ayaa la yihi ashahaada haadihi tani axkaamu shahaadati waa markhaatiga axkaamtiisii halkan sheekh raximah tacaala wuxuu rabaa inuu uga hadlo markhaatiga iyo axkaamta uu iska الشhahaadaةu shahaadada lugaةa min lugatin xagga luqada alxuduuru xaadirid waay joogid meesha inaad joogto ood xaadir tahay ayaa waxaa la yidhaha shahaada wa sharcan min sharcin xagga sharcigana ikhbaaru shaksi shaksiga sheegiddiisii wey bixaqin xaq inuu ka khabro oo xaq uu sheego xaqaasoo ligayrihi shaksiga kayrkiis u sugnaaday oo asagu uusan iska lahayn xaqaasoo calaa gayrihi shaksiga ayrkii keyrkaa dushiisa ahaadee waa inuu xaqaas sheego bilafdi ashhadu ashhadu waxaan ka markhaati ahay lafdigeedana uu ku sheego shahaado waxaa la yidhaha uri sheekhu qofku waa inuu xaq sheego xaqaasna isagu ma lahana qof kalaa iskale kan lagu leeyahay xaqana asaga ma aha qofka lagu leeyahay qof kalaa xaqa lagu leeyahay laba qofuu u kala markhaati furaa qofkaana waxaan iskale huu leeyahay oo xaqan qofkaasaa lagu leeyahay kanaana iskale marka xaqii ninkii lahaay asaga ma aha kii xaqa lagu lahayna ma aha asagu shaahidku waa ka baxsan yahay labadoodaba waa ka dhabxsan yahay kii xaqa lagu leeyahana ma aha kii xaqa lahayna ma aha marka xaqaas uu sheegayo uu leeyahay xaqan hebelaa leh hebelaana uu ku leeyahay ninka fartiintaas bixinaya waxaa la yidhaha shaahid la yidhaha markhaati kace kaasaa maxaana la doonaya markuu markhaati furayo inuu adeegsado lafdiga ashhadu waxaan ka marqaati ahay waa inuu yidhaah waajib wey lafdigaas ashhadu waxaa isoo gaartay iyo maya waxa isoo gaartay hebel xaqaas inuu ku leeyahay maya waa khalad sharciyan ma la aqbalay waxaa isoo gaartay ama waxaa la ii sheegay waxaasoo dhan hebel bilafdi ashhadu ayaa la rabay waxaan ka marqaati ahay xaqaas hebel hebel inuu iska leeyahay hebel hebelna uu ku leeyahay waa ilmar arkaanu shahaadati hadiitan arkaanu shahaada markhaatiga tiirarkiisii wey arkaanu shahaadati markhaatiga tiirarkiisu khamsatun shan wey shaahidun qofkii markhaatiga kacayay wamashhuudun lahu qofkii loo markhaati kacayay oo la dhahay isagaa wax iskale wamashhuudun bihi wixii la qirayay oo lagu markhaati furayo xaqii xaqii lagu markhaati furayo wamashhuudun calayhi shaksigii lagu markhaati kacayo oo ladhahayo asagaa wax lagu leeyahy asagaa wax lagu leeyahay kii la dhahayo mashuuda caleyh iyo wasiiqatun hadalkii waa hadalka u adeegsanayo shuruudu shaahidi haadihi tani shuruudu shaahidi markhaatiga shuruudihiisii wey qofka markhaatigiisa la aqbalayo shuruudaha uu iska leeyahay shuruudu shaahidi qofka markhaatigaa shuruudihiisa tiscatun sagaal wey alxuriyatu xornimo wey inuu xor yahay waa shar xor la yihi maxaa baxay addoon markhaati ma noqon karo walcadaalatu cadaalana waa shardi qofku waa inuu caadil yahay cadaalo maxaa loola jeedaa ijtinaabu kulli kabiiratin waijtinaabu اlisraari calaa sagiiratin taasaa cadaalo la yihi ijtinaabu kulli kabiiratin dembi kasta oo kabiiroo weyn waa inuu ka fog yahay qofku wax kabiiraa waa inuusan ku dhicin dembiyada waaweyn oo inuusan ku dhicin waijtinaabu اlisraari joogtayntana waa inuu ka fogaado calaa sakiirati dembiyada yaryarkaana mararka qaar ha ku dhaco laakiin waa inuusan joogtayn hadduu dembiyada yaryarkaa uu joogteeyo markhaati ma galo hadduu dembiyada waaweyn oo kabaa'irta ah oo halistaa sida sixirka iyo qatlu nafsiga naf bini aadam oo la dilo iyo salaada oo laga tago faradkaa laga tago iyo zinadii iyo waxyaalahaas kabaa'irtaa hadduu qofku mid ka mida uu ku dhacayna aa u dhammaata ma galo markhaati ma galo dembiyada sakaa'irta ah yaryarkaa ah hadduu joogteeyana iyagana markhaati ma galo walbasaru walbasaru wax arkidiina waa shardi waxaa kaloo shardiya inuu wax arkayo indhoole shahaado ma noqon karo lannu shahaadada waxay u baahan tahay qofka horta muuqaalkiisa aad ku markhaati furayso inaad arkayso ma ninaa qofkan aad ku markhaati furayso ood leedahay waxbuu qaatay waxbuu xaday ma naagaa qofka ba haddii toban qof lagu soo dhex dara waa inaad ka soo saari kartid waa kan ninkii u xaday waa inaad dhihi kartid hadduu indhoolo yahay indhoolaha culimmada fuqaada waxay sheegaan hal mas'alo uunbuu suurtagal tahay inuu markhaati noqdo indhoolaha midaa dhegtiisa wax ugu sheegay oo yidhi hebel hebel maalkiisii anigaa xaday indhoolihii u sheegi dhab waa qabta si uusan dadka uga darsoomin ila hadduu sii daayo bis mooye dadka uga darsoomi mana garanayo la waxuma jeeda mogta hebel hebel xoolihiisii anigaa dhacay inaa xaday dhab waa waday qaaligii u gey waa kan u yidhi ninkii tuugga hayou xaday iqraaraanna ka haya isagaa qartay halkaas masalay suurtagalta asoon sii dayn gacanta ku hayo sidii u hubsaday inuu geeyo si kale markhaatigiisu suurtagal maaha wasamcu maqalkiina waa shardi qofka shaahidka ah inuu wax maqlayo waa shardi wixii aqwaala aqwaal hadday yihiin wuxuu ku markhaati furayo hadallo maalan iqraar qofaa wax qiranaya uu rabaa iqraarka inuu ka markhaati kaco wuxuu doonaya maalan nikaax oo kale inuu ka markhaati kaco ilaa nikaaxi waa hadallo la isdhaafsanayo dhagoolihii hadduu yidhahdo nikaaxan ka markhaati kici suurtagal ma ah leannu nikaaxu wuxuu ku dhisan yahay hadallo siiquu ku dhisan yahay oo qabuuli iijaab heble hebel ayaan hebel hebel ku nikaaxiyey waxaas ma maqlayo isagu laakiin wixii afcaal ah dhagoolihu waa ka markhaati furi karaa ilaa wixii ficilahu cod uma baahno iyo maqal afcaasha maxaa ka mid a ah? maala dhagoolihii wuxuu arkay qofkanoo qof dilay aa ujeedaa ilaa indhihii waa ku yaalaan ficil qofkanoo qofkan dilay markaas waa saxiix dhagoolaha markhaatigiisu lanna waa afcaal afcaal wey wuxuu le waxaan markhaati ka ahay ninka qaatilkaa ninkan inuu ahaa marka haddii shaygu uusan aqwaal ahayn ilaa dheguhu waxay khuseeyaan wixii hadal aqwaal haddaysan ahayn afcaal ay tahay dhagooluhu waa ka markhaati furi karaa wixii ficila maala waxaa ka mida ah alqatlu alsariqa shurbu اlkhamri khamro la cabayo u arkayo qofkii cabayo waa u jeeday qofkii qofka dilaya waa u jeeday tuuggii u arkayey markuu lacagta maaragta xadayay waa u jeeday waxaasoo dhan dhagooluhu waa ka markhaati furi karaa laakiin maxaa la diidayaa aqwaal wixii qowl ah kama markhaati furi karo wa nudqu dhawaqiidu waxaa kaloo shardiga qofku inuu hadli karo oo shahaadadii uu gudan karo shardigu oo shahaadada marka markhaatiga lagama aqbalayo ruuxaan hadli karinba oo hadhow haddii la yidhaahyo shahaadadii bal ka warrama maxaad ka markhaati ahayd shib hadalba ma laha ma la aqbalayo warushdu hanuunsanaanna waa shard rushdiga kitaabulbeec ayaan ku soo qaadanay macnaha loola jeedo salaaxuddiin walmaali qofku waa inuu tasarufka maalka hagaajin karo diintana uu ku fiican yahay tasarufka maalkiisana uusan ka xayirnayn maxaa baxay rushdi la yidhi maxjuuru calayh qof maalkiisiiba sharcigu uu ka xayiray oo maalan waalid looga xayiray ama saqiirnimo looga xayiray ama mubadirnimo looga xarimay looga xayiray oo xoolihiisii badraan ku samaynay ku badraamay markhaati ma galo walmuru'atu sharaf ilaashina waa shardi qof sharaftiisa ilaashada oo makaanadiisa iyo darajadiisa mujtamaca bulshada uu ku dhex leeyahay inuu sharafta ilaashadana idana shardu muruu'ada waxaa la yidhaha atakhalluqu in laga dabeecad dhigto bikhuluqi amhaalihi dadka asaga la midka ah sida ay akhlaaqda iyo sharafta ay ilaashadaan waa inuu u ilaashado fii zamaanihi wa makaanihi zamanka uu joogo iyo makaanka uu joogo dadka asaga amhaashiisa ahee la midka ah akhlaaqda ay ilaashanayaan iyo sharafta ay ilaashanayaan inuu isaguna sidoo kale u ilaashado maxaa baxay ruuxii faqiiha ahaa oo caalimka ahaa hadduu sidii u labisanayo sidii dhallinyaradu ay u labisanayeen hadduu u labisanayo oo maalan isagoo garan oo kale iska wata magaalada iska wareegayo garan keligiis ruuxaas caalimka ahi shahaado ma galo markhaati ma galo leanna culammada zamankiisa joogta akhlaaqda ay ilaalinayaan iyo meesha magaalada uu degan yahay qaabkay u labisanayaan oo sharafta u ilaashadaan waa inuu saasoo kale sharafta u ilaashado laakiin iyadoo dadkii culimmadii qamiis qaadanayaan oo eh, macwiis iyo shaati qaadanaya cimaamad qaadanayaan iyo hadduu asagoo garan iskala wareegayo soo caalimkii ah garan iskala wareegayo ama maalan suuqiiba uu maaragtaa mooskiisa isaga dhex diiranayo isaga dhex fiiqanayo meeshuu taagan yahaba war meeshaan munaasib makuu tahay dadka aada la mid tahay oo magacooda aada xambaarsan tahay diinta magaceeda aada xambaarsan tahay muruu'adan oo kale makuu ogoshahay waxaa uusan fiirinay meeshuu soo gaaro mooska isaga fiiqdaa shaahid ma gelayo marka muruu'adiisa ma ilaashanayo shaahid ma gelayo wacadamu takafuli moogi la-aanteedana waa shardi qof moogaa waa inuusan ahayn iska maqanba qof moogaa hadduu yahay waxba aan labdin karin oo shalay wixii dhacay haddii la yidhah war maxaa meesha ka dhacay wallaahi ma ogeyn wax siday ahaayeen waa iga qasanta kaa isagana shahaado ma galo qof laabid ahoo firfircoonoo wax dabdin karoo wax celin kara qofku waa inuu yahay waa cadam alitihaam tuhmaysiga la-aantiisina waa shardi waxaa kaloo shardi ah inaan qofka la tuhmaysan shahaadada haddii tuhma ay ku jirto qofka markhaatigiisi ma la aqbalay shahaadada tuhmada maxaa ka mid a ah? waxaa ka mid a ah maala ashahaadaةu liaslihi aw lifarcihi aabbihiis iyo hooyadiisu u markhaati fura oo wuxuu leeyahay waxaan markhaati ka ahay aabbahay in hebel hebel uu xaq ku leeyahay anaana ka markhaati ah aabbahay tuhmaa imanaysa markaas aabbaha ma lagaa aqbalay inaad u markhaati furto tuhmaa imanaysa dadka waa waxaa imanaysaa aabbihiisa u heelinayo dadka dhan saasa qalbigooda ku soo dhacaysa qofka aamin noqonaysaana ma jirto oo kaa rumaysanaysa asalkaaga marka shaahid uma noqon karti furuucdaadana sidoo kale caruurtii adigu aad dhashay waxaan markhaati ka ahay wiilkaygu inuu ka gar leeyahay hebel oo xaqa uu ku leeyahay wiilkaygu aan markhaati ka ahay ma laga aqbalay shahaadat اlasl wاlfarci maya ma lagaa yeelay tuhmaa imaanaysa anwaacu shahaada haadihi tani anwaacu shahaada waa markhaatiga noocyada uu qaybsamo halkan sheekh wuxuu uga hadlay noocyada markhaatiga ugu qaybsan anwaacu shahaadati markhaatiga noocyadiisa bixasabi maa iyo ladiikii qadarkiisa xaal shahaadadu ay ahaatay tuqbalu hiya shahaadada markhaatiga fiihi maagaas dhexdiisa lagu aqbalayo waxa lagu aqbalayo dhinacaas markii loo fiiriyo anwaacda ay u qaybsamayso shahaadadu sittatun lixw waxa shahaadada lagu aqbalayo markii dhinacaas loo fiiriyo oo waxaa jira wax afar qof ka yar afar markhaati ka yar waxaan lagu aqbalin ayaa jira wax waxaa jira laba qof ka yar aan lagu aqbalin wax waxaa jira laysaga kaaftoomayo hal qof oo markhaati ah iyo dhaar lagu kabo dhinacaas markii loo fiiriyo shahaadadu waxay u qaybsantaa ilaa lix qaybood shaahidun maa yuqbalu wax la aqbali karo shaahidun hal qof oo markhaati ah hal ninoo markhaati ah bis fii ru'yati hilaali ramadaana bisha ramadaan aragtidiisaana lagu aqbali halkaas qof bishii ramadaan waxaa sheegay magaalada dhan hal qofaa ka arka qofkiina waa qof lagu kalsoon yahay oo caadilo waa lagu afuri waa lagu soomi qofka isaga shahaadadiisii waa lagu soomi waana keligii taasaa ka jirta halkaas masalo wax hal shaahid lagu aqbalayo hal markhaati bis lagu aqbalayo halkaas masalaa ka jirta waa ru'yati hilaali ramadaan bisha ramadaan aragtid washaahidun wayamiinun wax lagu aqbalayo hal markhaati iyo dhaar lagu kabayo hal markhaatiyuu haystaa war markhaatigii labaad aawo markhaati labaad ma haysto laakiin dhaaraan ku buuxina booskii markhaatiga labaad iga maqnaa dhaaraan ku kabi dhaaraan ku buuxin xaggee lagu aqbalaa masaladaas fi lamwaali yuqbalu tuqbalu shahaadadaas waxaa lagu aqbalaa fi lamwaali wixii maala maal wi maalahu xoolo ah iyo maa iladikii qusidat alamwaalu maalyaalka loola qasto bihi maagaas wixii aan maal ahayn laakiin ulajeedadiisu ay maal tahay waa lagu aqbalay hal marqaati iyo adigoo dhaar ku kabay maalan maxaa ka mid a ah qofkan deynaad ku leedahay deynkiina uu kaa inkira wax deyna ma arkin mana kaa qaadan markaasaad waxaad keensatay hal marqaati markhaatigii labaadna waxaad leedaha ma haysto laakiin anaa dhaaranaya dhaaran ku buuxina wuxuu hadday dayn yihiin daynku ilaa waa maal wuxuu hadday maal yihiin lacag iyo waxyaalaha hadday yihiin ama maalba loola qasdayo maal loola qasdayo maxaa loola jeedaa beeci xawaaladii lamaankii shufcadii waxaasoo dhan hadde waa wax maal uu ka ratibmayo maal uu ka dhalanayo shufcadu waxa la kala shufcaysanayso dhul ma ah waa maal beeca naftiis marka wa la kala iibsanayo soo lacagu meesha sooma gelayso wixiiba maal xaqiiqaa ama maalba qasadka laga leeyahay uu yahay waxaa lagu aqbali karaa hal qof oo markhaati ah iyo dhaar lagu kabo washaahidun wax lagu aqbali karo hal qof hal nin oo markhaati ah iyo imra'ataani laba haweene lagu aqbali karo wa tuqbalu shahaadadaas waxaa lagu aqbalaa fi lamwaali maaliyaalka iyomaa yuladii kii qusidat alamwaalu maalyaal bihi maaga loola qastay iyo wafii maa yuladii kiina waa lagu aqbalaa laa yadalicu calayhi maagaas arrijaalu raggu aysan daalacan karin haaliban fii haalibin sida haalibkaa raggu aysan daalacan karin maxaa ka mid a ah? wadaalika ka wilaadatin dhaliddii oo kale haweenay dhalaysa oo kale oo raggu inta badan waxyaalahaas ma faragashadaan haweenkaa jooga haween markay dhalayaan haaliba wuxuu kaluu sheekhu jira nooc oo lagu aqbalayo hal shaahid wa hal nin oo marqaati ah iyo laba haween hal ninoo markhaatiya ah iyo laba haween wax lagu aqbalay markaasu muxuu yahay tuqbalu shahaadadaas waxaa lagu aqbalaa fi lamwaali maalyaalka iyo maa iladii fii qusidat amwaasha bihmaaga loola qastay masaladii haddaanu soo marayna wixii maala ah iyo wixii maalba loola jeedo sida beeca iyo shufcada iyo xawaalada iyo waxyaalahaas waxaa lagu aqbali karaa hal nin oo markhaati ah iyo laba haweeney oo ninkan wuxuu leeyahay ninkan inuu deyn igu leeyahay deyn inaan maragtaa ku leeyahay waxaa iga markhaati ah hal nin iyo laba haweenayaan haystaa buu leeyay saxiixu waxaa sidaasoo kale la mid a oo hal nin iyo laba haweenay lagu aqbali karaa wa fii maa ayaladii ka dhexdiisana waa lagu aqbalaa hal nin iyo laba haweenay laa yadalicu calayhi maagaas alrijaalu raggu aysan daalacan karin haaliban fii haalibin sida haalibka raggu aysan daalacan karin wadaalika ka wilaadatin dhalistii oo kale waxaa kaloo hal nin iyo laba haweeney lagu aqbali karaa wixii sida khaalibka raggu aysan u badnayn inay goobjoog ka noqdaan ka wilaadata dhalidii oo kale waxaa lagu murmay haweeneydan caruurkan iyadaa dhashay ma dhali ayaa lagu murmay maxaa lagu aqbali karaa waxaa lagu aqbali karaa laba haweeney iyo hal nin oo lagu aqbali karaa waxaa kaloo lagu aqbali karaa sidaas kale arbacu niswatin masaladan iyadana waxaa lagu aqbali karaa afar haween iyagana waa lagu aqbali karaa wixii dhalidii haddii laysku qabsaday haweeneydan waaan eh, caruurkan iyadaa dhashay ma dhalin hal nin iyo laba haweeney waa lagu aqbali karaa markhaati waxaa kaloo lagu aqbali karaa afar dumara oo nin uusan ku jirin ilaa waxyaalo sida xogtaas hoose inta badan waxaa soo xaadira dumarka dhalidiyaa ka mida waxaa ka mid a xaydka islaantan inay xayshay oo dhiig uu ku dhacay waxaa ka mid a radaaca yacni haweeneydan cunugan waxaa laysku qabsaday eh, way nuujisay oo maxramay u tahay oo hooyadeed oo kale wey maadaama ay nuujisay maxaa markhaati u ah oo caddayn u ah waxaa caddayn u noqon kara hal nin iyo laba haweeney waxaa kaloo sidaas oo kale caddayn u noqon kara oo masalada lagu aqbalaa afar haweena wixiiba mas'alada inta badan aysan raggu daalacan karin laba nin iyo hal haweenna waa lagu aqbalaa afar dumarana waa lagu aqbalaa wa arbacu nisbatin waa kan isagaaba kuusoo wada wa arbacu nisbatin wa waxaa la aqbali karaa arbacu nisbatin afar haweeney ah may washaahidaani washaahidaani watuqbal waxaa kaloo la aqbali karaa shaahidaani laba ninoo markhaati ah markhaatigoodii waa la aqbali karaa fii gayri zina zina waxaan ahayn wixiiba aan zina ahayn oo dhan waxay doonaan ha noqdaan laba ninoo markhaati ah waa aqbali karaa wixiiba aan zina ahayn waxaan zina ahayn maxaa soo gelay ka nikaaxi gabar iyo wiil rabaa in laysku daro laysku nikaaxiyo maxaa lagu aqbali yaa nikaaxaas markhaati ka noqon kara shaahidaan laba nin bis hal nin iyo laba haweeney maya majaalkaas haweenku ma geli karaan majaalkaas waxaa kaloo la mida dalaaqi waa sidoo kale laba ninaa lagu aqbali karaa waxaa kaloo la mida rajcada ninkani naagta waa soo ceshada maya ma soo ceshan laba nin ayaa ka markhaati furi kara waxaa la mida riddadii islaamnimadii geeridii meesha ka dhacday wakaaladii waxaasoo dhan waxa wixii aan zine ahayn laba nin oo lagu aqbali karo wa arbacu niswatin afar haweenna waa la aqbalaa fii maa yuladii kii ayaa lagu aqbalaa laa yadalicu calayhi maagaas arrijaalu raggu aysan daalacan karin haaliban fi haalibin sida haalibkaa raggu aysan daalacan karin oo masaladii haddaan soo marnay wixii raggu aysan goobjoog ka noqon karin sida haalibka sida dhalidda naasnuujinta xaydkii waxyaalahaas maaragta oo kale afar dumara markhaatigoodii waa lagu aqbali karaa waxaa kaloo lagu aqbali karaa sida horeba aan usoo qaadanay hal nin iyo laba haweeney idina waa lagu aqbali karaa wa arbacu rijaalin ayaa la aqbalaa wa tuqbal waxaa la aqbali karaa arbacatu rijaalin afar nin ayaa la aqbali karaa fi shahaadati markhaati kaca lagu aqbali karaa bizinaa laga markhaati furo zinada shanigeedu waa weyn zinada shanigeedu waa weyn yahay ma lagu aqbalayo ilaa afar nin maahan maahan dhaar iyo Eh, hal nin iyo laba haweenaye iyo eh, hal nin iyo dhaar lagu kabayo iyo waxaas ma jiraan waxaas ma jiraan zino baabu zina waa baab weyn baabu zina maadaama baab weyn uu yahay afar nin waa inay ka markhaati furaan weliba afarta nin markay ka markhaati furayaan waa shahaadada zinadu aaday u agtahayo waa inay yidhaahaan waan arkayn iyagoo ninkan cawradiisu gabadhan cawradeeda ay yacni isdhex gelayaan ayaan arkaya waa inuu jiro maahan maray iskula duuduubnaayeen iyo guri iskula jireen oo saasaan ku ogaaday inay iska sinaysanayeen ma jirto waxaa laga yaba inay mare iskula duuduubnaayeen laakiin si kale ay wateeno howl kale ay wateeno hadda sinadii waaweyn aysan u dhaadhicin ayaa dhici karta waxaa dhici karta gurigan inay iskaga sheekaysanayeen oo khalwo xaaraama ay jirtay laakiin sinadii weyneed aysan gelin marka sinadu kuma sugnaan karto ilaa wax qeexan oo cad maahan wax qeexan oo cad maahan marka ina cawradii cawradiioo dhex gelaysa ayaan u jeednay weliba marka ay dhahayaan waan arkaynay waa inay yacnii yidhaahaan waxaan u fiirinaynay litaxamuli shahaada inaan ku markhaati furno laa liliطilaaci cala alcawra laakiin hadday yidhaahaan meesha annagu waa iska fiirfiirsanayno annaga nafteen meesha fiirsigaasaan wax ka wadnay hadday yidhaahaan markhaatadooda lama aqbalayo leanna waa ku faasiqoobayaan fiiradaas fiiradaasayba ku faasiqoobayaanba markhaatidii ma la aqbalay goorma marka markhaatidii la aqbalay markay u fiiriyaan liajli ashahaada bis inay ku markhaati furaan bis niyadaas haday u fiiriyaan laakiin hadday niyo kale u fiiriyaan oo meesha haddee fiirsigiiba shaydaan uu u qurxiyo idinkana isaga macaansada shaydaanku uu yihaaho fiirinta aada fiirinaysaan oo shaydaanku sidaa u yihaaho ibir wey marka waa faajiroobaya faasiqay noqonaya shahaadadan ma la aqbalayo suuratu shahaadati haadihi tani suuratu shahaada waa markhaati kaca muuqaalkiisii bil maali maalka la markhaati kacayo maal markii laga markhaati kacayo qaabka loo markhaati kaco suuraةu shahaadati markhaati kaca muuqaalkiisi bil maali maal marka lagu markhaati kacayo an yaquula zaydun zayd waa inuu yidhaah bacda an yadaciya camrun camar markuu ku sheegtay ka bacdi calىa bakrin nin bakr la yidhaah iyo wuxuu ku sheegtay miata dinaar boqol dinaar ayaan bakar ku leeyahu yidhi camaraa dhahay camara wuxuu leeyahay bakar waxaan ku leeyahay boqol diinaar markaasuu zaydkii markhaatiga ahay wuxuu leeyahay oo arinka ka marqaati ahaa ashhadu waxaan ka marqaati ah anna licamrin camar inuu u sugnaaday calaa bakrin bakr dushiisa miata diinaarin boqol diinaar inuu camar uu bakar ku leeyahay aan ka marqaati ahay lafdiga ashhadu waa shardi ashhadu waxaan ka marqaati ahay lafdigaas lafdi kale maya lafdi kale ma lagu aqbalayo suuratu shahaadati اlxisbati haadihi tani suuratu shahaadati اlxisbati ajir dalabka markhaatigiisii markhaatigaas muuqaalkiisii halkan sheekha raximah اllahu tacala wuxuu ka gudageli shahaado magaceeda la yidhaha fiqiga lagu yidhaha shahaadaة اlxisba shahaadaة اlxisba ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye cid ku tiri kaale ii markhaati fur ma jirto ilaahay dartiis ilaahay dartiis adiga un waxaa is leedahay war xuquuqda yaysan dayacmin iyo meeshan munkar yuusan ka laasimin shahaatulxis baa la yidhaha ilaahay aad ajir uga rabtaa cid kuu yeeratay oo tiri warkaale i markhaati fur ma jirto maalan waxaad aragtay tusaale ahaan dhul aad og tahay oo macluumo aad ka hayso ood og tahay in masjid lagu waqfay qof dhisanaya oo guri ka dhisanaya ayaad aragtay qaaligaad u tagto markaas leedahay waxaan markhaati ka ahay dhulkan inuu waqaf ahay masaajid lagu waqfi qof dhisanayana waan arkay maxaad ula jeedaa markhaatigaas shahaadaة اlxisba ilaahay dartiisii kaata laguma yaran waxaad aragtay addoon nin xoreeyey addoonkii waa hore markuu xoreeyey markuu xoreynayana waad u jeeday waad maqlaysa asoo haddana suuqa ku iibsanayaad aragtay waadna ogeed inuu ninkan xoreeyey asoo haddana iibsanayaad aragtay qaaligaad u tegi oo ninkaa miskiinka ah laga qabto wuu xoreeyey haddana asoo addoonsanayaan arka cid kaa dalbatay cid kaa codsatay ma jirto marka fiqiga masaladaas waxaa loo yidhaha shahaadat اlxisb ay dhahaan culamada fuqahada shahaadat اlxisba suuratu shahaadati اlxisbati ajir dalabka markhaatigiisi markhaatiga muuqaalkiisii an yaquula kulun mid walba waa inuu yidhaaho kaasoo min zaydin wa camrin zayd iyo camar ka mida bacda an bacda an yaquulaa markay yidhaahaan ka bacdi ibtidaaan liajli ibtidaa'in min ibtidaa'in bilowga hore iyagoon laga dalban wey lilqaadi qaaliga waa inay bilowga hore ay ku yiraahaan cindanaa cindanaa annaga agteenna markay bilowga hore ku yiraahaan kabacdi waa inay yiraahaan cindanaa annaga agteenna waxaa ahaaday shahaadatun marqaati calaa khaalidin khaalid aan ku marqaati furayno annahu khaalid actaqa cabdahu addoonkiisii inuu xureeyey falaaxan la dhihi jiray magaciisa addoonkiisii falaax la dhihi jiray inuu xureeyey ayaa ag naga agteenna ah markhaatigaasaan haynaa waannahu waxaa annaga agteenna markhaati ah waannahu ninkan khaalid la yidhaah yastariquhu addoonkii haddana inuu addoonsanayo isagoo xoreeyey ka bacdi fa axdirhu ninkaas khaalida qaaliyow soo xaadiri linashhada si aan ugu markhaati furno calayhi calaa khaalid khaalidkaas gardarrada addoonkaas ku wada aan ku markhaati furaynaahe maxkamadda keen aan ku markhaati furnayn fa yuxdira qaaligu marka waa inuu soo xaadiriyo hu khaalidkii khaalidkii marka dad u dirayo ha yimaadu le maxkamadda ha yidhaahdo qaaligu markaas maxay leeyahay mid walbo zayd iyo camar ka mid a ah, markaas marka markhaatigu bilaabmaayo maxay leeyihiin ashhadu uu leeyahay mid walbo labadoodii ka mid a ah. ashhadu waxaan ka markhaati ka ahay anna khaalida ninka khaalid la yidhaha actaqa cabdahu addoonkiisa inuu xoreeyey falaaxan la dhihi jiray wa annahu haddana khaalidku yastariquhu inuu haddana addoonsanayo ayaan markhaati ka shahaadadan ajir dalabka ah oo ilaahay looga ajir dalbayo muuqaaladeeda iyo suuradaheeda waxaa ka mid a ah ashahaadatu markhaati kaca biru'yati اlhilaal bishii ramadaan aragtideedii inuu ka markhaati kaco shahaadatulxis bay geli noocan shahaadatulxisbada ilaa cid kaa dalbatay iyadoon jirin waxaad dhici karta inaad tira war dadka cibaadadooda u ilaali dadka cibaadadooda ilaaliyo waxaa ilaahay adiga uu ku tusay oo bishii ramadaan ah bal dadka cibaadadooda u ilaaliyo waxaa tiraa waxaan ka markhaati ka ahay bishii ramadaan inay dhalatay qismiganay marka soo geli oo la yidhaaho shahaadatu lxisba wadaalika kaan yaquula zaydun zayd waa inuu yidhaaho ashhadu waxaan ka markhaati ka ah marba haddii wuxuu shahaado yihiin lafdiga ashhad waa laga maarmaan waxaad ka markhaati kacayso ashhadu waxaan ka markhaati ka ah annii anigu ra'aytu lhilaala bishii inaan arkay ayaan ka markhaati ka ah suuratu shahaadati cala shahaada tani suuratu shahaadati markhaati kaca ah. muuqaalkiisii wey cala shahaadati markhaati kale korkiisii lagu markhaati furay halkan nooc kaleu rabaa sheekha shahaadatulxis buu ka soo baxay ashahaada cala shahaada nooc kale layidhaha markhaati markhaati yani lasii dul saaray markhaati markhaati lasii dul saaray ujeedada laga leeyahay waxaa weeye yacni ninkan ninkii goobjoogga u ahaa falku markuu dhacayo ama waxaan markii layskula hadlayay dhegaysanayay waxaa la yidhaha shahaadatul asliyaa la yidhaha markhaatigii asalka ahay oo goobjoogga ahaa nin kale u sheega markaasu wuxuu leeyahay ana shaahidun bikada nin waxaasan markhaati anigu ka ahay wa ushhiduka adigana waxaan ku markhaati gelina calaa shahaadatii aniga waan safraa magaalada waan ka tegi haddii qaaligu uu yihaa markhaatigii aawo aniga markhaatigii iiga naa'ib noqo iga wakiil noqo anaa waxaas goobjoog u ahayo aniga waan baxayaa haddii qaaligu uu markhaati u baahdo markhaatigayga adaan kuugu wareejiyey oo waxaan markhaati kuu gelinaa waxaas inaan anigu goobjoog u ahaa oo markhaati aan ka ahay adiga wakiil iga noqo noocaas marka maxaa la yidhaha ashahaada cala shahaada markhaati kasii markhaati markhaati kasii markhaati kan marka goobjoogga u ahay arrinku markuu dhacayay waxaa la yidhaha shahaadatul asli markhaatigai asalka ahaa kan wakiilka ka ahoo shahaada cala shahaadana maxaa la yidhaha shahaadatul farci markhaati faracdo taasuu ka hadlay suuratu shahaadati markhaatiga muuqaalkiisa cala shahaadati shahaadadaasoo cala shahaadati markhaati kale la dul saaray markhaati markhaati kale la dul saaray muuqaalkeeda waxaa weeye an yaquula kullun mid walba waa inuu yidhaah kaasoo min zaydin wa camrin zayd iyo camar ka mid a ashhadu markhaati walba lafdigaasaa loo shartay inuu adeegsado ashhadu waxaan ka marqaati ah anna khaalidan ninka khaalid la yidhaah shahida inuu ka marqaati kacay asagu ilaa waa farac khaalidkiia ah marka wuxuu yahay asal anna khaalidan khaalid oo asalkii ah shahiidda inuu ka markhaati kacay ayaan ka markhaati ah anna libakrin bakr calaa saalimin saalim dushiisa alfa dinaarin inuu ku oo khaalida ii sheeg uu leeyahy khaalid waa asalkii sheeg wa ashhadanii khaalidna wuxuu aniga iga marqaati dhigay calaa shahaadatihi markhaatigiisii oo xambaaray oo aniga yidhi iiga wakiil noqo noocaasna maxaa la yidhaha alshahaada cala shahaada la yidhaha allah subxaana